cabdullahi bn mascuud ee sheegayay man qara'a xarfa min kitaab illahi falahu bihi xasana walxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu alif lam mim xarfun walakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun xadiidkaas si guud waa usoo sheegnay sharaxiisa waxaanay culammada muxaqiqiintii tilmaameen saynu soo tilmaannayba xarfiga hadda in looga jeedo asmaa'u lxuruufka ama bimacnaa kelima in loo jeedo oo kelmaddii kastaaba inay xaraf tahay waana inagii sheegnay sheikhulislaam ibnu taymiya inuu ku sheegaayo kutubtiisa majmuucu lfataawaha laftiisana waa ku sugantay mujalladka labiyo tobnaad safxadda boqol iyo saddex iyo boqol iyo toddoba waa kaga hadlaya mawaadic kaleoo kutubtiisa ka mida ah uu kaga hadlayaana waa jiraan baazmuulna waxa uu ku soo naqlinayaa sharaxa sifatu salaadka ee la tafriiqiyey ee lasoo daabacay yani markii hore darsi uu dhigay bay ahayd dabeedna markii dambe inta markaa qoraal loo rogay dabeedna markaa la daabacay ibnu jazari oo ka mid a ah quraada dabaqaadka muxadisiintana ku jira musannafaad badan oo kala duwanna leh qiraa'aadkana mu'alafaad macruufa ka leh wakada mustalaxulxadiiska iyo funuunta kale ee kala duwanna musannafaad ka leh waxa uu tilmaamayaa macnaha xarfiga xadiiskan looga jeedo waxaanu weydiinay buu odhanayaa ama waxaan weydiiyey sheikhaygii ibnu kasiir dabeedna wuxuu igu jawaabay xarfiga waxaa looga jeedaa yacni asmaa'ulxuruufkaa loo jeedaa waa ismulxarfi dabeedna macnaha waa sii sharxay almuhim xadiidka laftiisuna waa caddeeyo waxa uu tilmaamayaa alifku inuu yahay xaraf ee aanu saddex xaraf ahayn oo shakliga xuruufta a marka la yidhaahdo xarfinimo looma ictibaarin marka xadiidka laga eego li marka la yidhahdana xaraf gaara lama ictibaarin laakiin alif yacni xaraf baa la ictibaariyey xarfiga marka waxaa loo jeeda asmaa ulxuruufkaa loo jeeda marka kelmaddii isimkii waa xaraf calaa haada ficilkiina waa xaraf xarfigina waa xaraf sida hal ama bal waa xarf macnaha xadiidka marka looga jeedo xarfigii isilaaxiga ahaa ee naxwaha lagaga hadli jiray kama hadlayno xuruufulhijaa'igina kama hadlayno laakiin asmaa lxuruuf bay yidhahdaan culammadu macnaha saasayna ku sharxeen saas aawadeed markii alif lamib saddex xaraf xadiidku ku sheegay oo aan la ictibaarin inay sagaal xaraf tahay macnaha waa ku waadixinaysa waa ku caddaynaysa calaa haada waxay yidhahdeen culammadu daalika gaarnimadeeda iyaduna u tahay xarfi waa kaa tobanka xasana lagu helayo ee lama odhanayo waa afar xaraf oo mid walba toban xasano gaar loogu helayo la odhan maayo alkitaabuna waa saas ilaah tafsiil ka siyaadaa intaa ciddii u baahane ha raajacdo alta'miinu wa jahru limaami beh aamiinsadka la aaminsadee aamiin la yidhaahdo wa jahrulimaami iyo imaamku inuu la jahro sare u qaado bihi ta'miinka la aaminsanayo uu sare u qaado oo uu sare u yidhaahdo ayuu halkana sheikhu kaga hadlaya uma kaana sala allahu alayh wasalam intaa dabadeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ida intaha markuu ka dhammaado min qiraa'ati alfaatixa akhrinta uu faatixada akhrinaayo markuu ka dhammaado qaala mid yidhaahda ayuu ahaa aamiin aamiin yidhahda yajharu saruu u qaadayay wayamuddu bihaa sawta waana markaa jiidayey codkiis waana jiidayey codkiis xadiidkana waxaa soo wariyay bukhaari baa ku soo wariyey juzu lqira'a alqira'atu khalfa alimaam juskiisa ku saabsan ayuu ku soo wariyey wa abu daawuud ayaa soo wariyey bisanadin saxiix ayuu ku soo wariyey amiinna waxaa ku bannaan laba luqo in la yaro mado mad gaaban oo laba xaraka ah aamiin la yidhaahdo waa mad gaaban a iyo luqada kaleo qasriga ah oo in la yidhahdo amiin o hamsada la medin labadaa luqo ayaa ku bannaan amaa luqada imaalada ahoo madka la imaalaynayo taas waa luqa farciya waxaan bannaanayn siday culammada badankooda ku tageen in miimka la shado ma bannaana macnihina waa isbedelaya macno kaluu noqonaya jacfar asaadiqi baa laga soo naqliyaa inay shadka banneeyeen laakiin waa qowl shaada qowlkaasi haddayba ka sugnaato oo haddii la yidhaahdo amin bimacnaa ay noqonaysaa amin albayt alxaram siday qur'aanka ba kuso arortay waxaana laga soo naqliyay jacfar iyo markay sidaa yidhaahdeen inay yidhahdeen macnaha waxaa looga jeedaa qaasidiina naxwak ilaw xaggaagaanu su-aal ula qasadnay saasay u tawjiihiyeen laakiin calaa kulli xaal wejigaas waa shaad axaadiista saxiixa ana way khilaafsantahay sida kusoo aroortay waayo axaadiistu dhammaan waxay kusoo aroortay bitakfiifi ilmiim miimkoo la khafiifiyay kusoo aroortay saas aawadeed kalad weeye in miimka la shadaa labadan luqe kale waa laba luqo fasiixa in hamsada la mado iyo in la qasriyo iyadoo la madaayo waxaa ka mid ah yaa rabbi laa taslubanii xubbaha abada wayarxamu allahu cabda qaala aamiina wuxuu ku ducaysanaya ilahu jacaylkeeda weligay hayga siibay wayarxamu allahu cabda qaala aamiina ilahay aan ku naxariisto ruuxa aamiin yidhaahda ee ducada aan ku ducaystay yidhahda ilaahu aqbal marka aamiin waa bimadi lhamza luqada kale waa qasri oo waa amiin in la yidhaahdo biduuni maddi lhamzi calaa wasni basiir iyo qadiir waxaa ka mid ah qowl shaacir uu yidhi tabaacada minii futxurun id sa'altuhu amiina fazaada allahu maa baynana bucda amiina labada wejina waxaa sii fiican mashhuurna ah axaadiistana intaan arkay awfaq u ah oo usii waafaqsani badan luqada medka ee hamsada la yara madiyo laakiin labaduba waa bannaantay culammadu yidhaahdeen markaa nabigu sala allahu aleyh wasalam faatixada qiraa'adeeda markuu dhammeeyo wuxuu odhan jiray aamiin codkana sare u qaadi jiray wa kaana ya'muru almuqtadiina bita'miini waxaanu amri jiray almuqtadiina kuwa ku dayanaya ee salaadda ku xidhay wuxuu fari jiray oo amri jiray bita'miini inay aaminsadaan oo aamin yidhaahdaan bucayda ta'miini alimaami imaamku markuu aaminsado in yar dabadeed bucayd waa tasgiiru bacdi bacdi baa la tasgiiriyo o la yareeyo markaasay bucayd noqotay waa in yar dabadeed fa yaquulu wuxuu odhan jiray nabigu sala allahu aleyh wasalam idaa qaala alimaamu markuu yidhaahdo imaamku غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا waxaad tidhaahdaan aamiin aamiin dhaha medka lama dheeraynayo waayo sabab loo dheereeya ma taalo hamzana kama daba dhicin sukuunna kama daba dhicin hadday sukuun asliya tahay iyo hadday mid caarida midnaba tahayba markuu sheed ka daba dhaco sukuun waa ka daba dhacay waayo sheedku wuxuu ku yimi laba xaraf oo isku idqaamanoo ka hore reeban yahay ka dambana xarakaysan yahay dabeedna la isdhex geliyey intaa midnaba haddaynay jirin in waxa weeye la dheereeyo ma aha fa ina almalaa'ikata taquulu aamiin maxaa yeelay malaa'igtu waxay odhanaysaa aamiin bay odhanaysaa wa ina alimaama imaamkuna yaquulu wuxuu odhanayaa aamiin aamiin buu odhanaya wa fii lafdin lafdi kaleoo xadiidka ka mida ah waxaa ku sugnay idaa ammana alimaamu markuu aaminsado oo u aamin yidhaahdo alimaamu imaamku faamminuu ta'miinsado idinkuna aamin dhaha faman waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati ku kastuu waafaqo ta'miinuhu aamiinsadkiisu uu aamiin leeyahay ta'miina almalaa'ikati malaa'igta aamiinsadkooda ay aamiin leeyihiin u waafaqo wa fii lafdin aakhara yani jawaabu shardigii riwaayo kalu keenay oo kala dhex geliy o muctarido ka dhigay ee jawaabu shardigii wuxuu noqonayaa gufira lahu ma taqadama min denbi haddii manta waxaa ku bannaan in shardiyo loo laqbeeyo oo la yidhahdo gufira lahu ma taqadama min denbih waa jumla jawaabu shardi ah waxaa kaloo ku bannaan in la yaha mantu waana mubtada gufira lahu ma taqadama min denbihina waa khabarkeedii wa fii lafdin aakhara lafdi kale waxaa ku sugnaa oo xadiidkan ka mid a idaa qaala axadukum markuu yidhaahdo midkiin fi salaati salaadda gudaheeda uu ku yidhaahdo aamiin aamiin uu ku yidhaahdo waalmalaa'ikatu fi asamaa'i aamiin malaa'igtuna ay yidhaahdaan fi samaai samada ay ka yidhaahdaan amiin amiin ay ka yidhahdaan fa waafaqa uu waafaqo oo ku beegmo axaduhumaa midkood alaakhara ka kale uu waafaqo gufira lahu waa loo dhaafaa axadka aaminka yidhi waa loo dhaafaa maa taqadama min denbi kii hormaray ee dembigiisa ka mida waa loo dhaafaa riwaayaadka dhammaan sida lagu soo wariyey waa saxiixa waana wada sugan yihiin asalka xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ziyaadooyinkana nasaa-i iyo daarimi baa soo wariyay sida sheikuba sheegay aamiin macnaheedu waxay la macno tahay allaahumma astajib ilaahayow aqbal oo ducadii marka la duceeyo dabadeed baa aamiin la yidhaahdaa macnaheeduna waa ilaahu aqbal saasaa macnaheedu waana layna amray inaynu idhaahno waxaanay culamada qaarkood ka qaateen orodka aamiin la odhanayaa inay waajib tahay salaadii markuu ruuxu tukanayo faatixada markuu akhriyo amaba imaamku u akhriyo inuu aamiin yidhaahdaa waa waajib bay yidhahdeen waayo nebigu waa amray sala allahu aleyh wasalam walamru yaqtadi alwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimo haddii wax ka sarfiyo ka leexiyo aan la helin daliil waajibnimadii ka sarfinayana ma helayno bay bacdu ahlicilmi leeyihin laakiin qur'aanka kama mid aha aamiin oo iyadu qur'aan ma aha ziyaaday ka tahay qur'aankii waa baryo ilaahay aynu baryayno mawdicana si gaara loo odhanaayo marka faatixada la dhammeeyo waayo duca faatixada ugu dambaysa ihdina asiraata almustaqiim ilaa akhiri suura waa duca ilaahay la baryaayo imaamku markuu akhriyo oo khaasatan qiraa'adiisa aynu maqlayno salaadu jahriye tahay marka uu faatixada dhammeeyo oo uu yidhaahdo gayri اlmaqdubi calayhim wala اdaliin waa in markaa la yidhahdaa aamiin imaamku ma odhanaya mise ma odhanayo imaamku waa odhanaya laftiis waxaana caddaynaya inuu imaamku odhanaayo ida amana alimaamu faaminuu markuu imaamku aamiinsado aamin yidhaahdo ama uu doono inuu yidhaahdo aamiin idinkuna aamiin dhaha waynu tegi doonnaa macnaha ida idaa amanama waxaa loo jeedaa markuu ficlanba aaminsado aamiintii dhammeeyo mise waxaa loo jeedaa marka uu doonaayo inuu aamin yidhaahdo mar la dhaha miyaa mise waa ka daba dhaha taasi waa mas'ala aynu dib ka sheegi doonno insha allah marka xadiidku wuxuu u daliil yahay inuu imaamka laftiisu aaminsanayo saas aawadeed sida imaam maalik laga sheego ku saabsan imaamku ma aaminsanayo ee ma'muumiintunbaa aamiin odhanaysaa haddayba ka sugnaato imaam maalik waa qowl kalad ah oan sax ahayn waayo xadiiskay khilaafsantahy wuxu uhi sheikhu lalbani wa hiya tubtilu lixtijaaja bilxadiidi cala ana alimaama laa yu'amminu riwaayada ida amana alimaamu faamminuu waxay burinaysaa deliishadka xadiidkan loo daliishado inaan imaamku aamiinsanaynin oo inaanu imaamku aamiinsanayn cidda tidhi waxay ka qaadatay ida qaala alimaamu gayri almaqduubi calayhim wala adaalliin faquuluu aamiin lamana sheegin inuu imaamku odhanaayo riwaayada laguma sheegin isla marka uu dhammeeyaba in laga daba odhanayo aamiin oo ay ma'muumiintu odhanayaan ayuu xadiiskaasi ku tusinaya sidaas aawadeed bacdu cilmi waxay ka daliishadeen xadiiskaas hadday dhacdo imaamku inuu odhan waayo aamiin amaba uu ilaawo amaba uu ka jaahil yahay inuu aamiin inuu yidhaahdo ay tahay siduu doontaba ha noqotay hadduu imaamku odhan waayo inaan ma'muumku ka tegayn ee ilaaba ilaa uu odhanayo bay bacdu cilmi ka daliishadeen oo ibnu khuseymi iyo kayrkiiba ka mid yihin riwaayadan kalena waxay caddaynaysaa imaamku inay tahay inuu yidhaahdo aamiin wa ina alimaama yaquulu aamiin iyo riwaayada kale sheegaysa ida amana alimaamu faaminuu kama yurwa can maalikin waxay riwaayadaasi burinaysaa daliishadka xadiidkan loo daliishanayo inaan imaamku aaminsanayn sida laga soo wariyo maalik walidalika qaala alxaafidu sidaas aawadeed ayuu alxaafid ibnu xajar uu yidhi wa huwa sariixun fii kowni alimaami yu'amminu fatxulbaariga saas buu yidhi wuxuu ku cad yahay xadiidkani ahaanshaha uu imaamku yahay mid aamiinsanayo aamiin odhanaya uu yahay ayuu ku cad yahay waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen qowlkaasi qaala ibnu cabdilbar fi tamhiidi wa huwa qowlu jumhuuri lmuslimiin in imaamkuna aaminsanayo waa sida muslimiinta badankoodu qabaan wa minhum maalikun fii riwaayati lmadaniyiina canhu waxaana ka mid a qolada sidaa ku tagtuu ibnu cabdilbar yidhi maalik baa ka mid mida siday madaniyiintu ka soo wariyeen wuxuu tilmaamayaa laba riwaayo oo kala duwan masaladaynu ka leeyihi waxayna sidaa ugu tageen oo u daliilaa jamaahiirtu lisixatihi can rasuuli llahi sala allahu alay sl min xadiisi abi hurayra wa waa'il ibni xujr sugnaanshahay nebiga ka sugan tahay sala allahu calayhi wasalam inuu imaamku aaminsanayo ay ka sugan tahay daraaddeed ayay sidaas ugu tageen jamaahiirta muslimiintu taa markaynu garannay waxa isweydiin leh goorma ma'muumku odhanayaa aamiin ma wuxuu sugayaa intuu imaamku aamiin odhanayo oo markuu imaamku aamiin yidhaahdo dabadeed ayuu ma'muumkuna aamiin odhanayaa aamiin odhanaya mise mar buu la odhanaya ashaikhu alalbani masaladan wuxuu ka soo maray laba ra'yi ra'yigiisii hore wuxuu ahaa in la sugo intuu imaamku aamiin odhanayo in la sugo ra'yigiisii horaa sidaa ahaa mawaadicda qaarkoodna waa ku naqdiyey oo wuxuu yihi jamaahirta muslimiintu siday ku macaamilaan waa kalad oo ah markaa inayna imaamka sugin xadiiskuna wuxuu sheegayaa idaa kabara alimaamu fakabiruu ilaa laga gaadho wa idaa amana faamminuu marka wuxuu daahir ku yahay buu yidhi markuu imaamku aamiin yidhaahdo markaa dabadeed inuu ma'muumkuna odhanayo aamiin saasuu daahir ku yahay cashiradada qaarkoodna sheikhu masalada aad iyo aad buu ugu nuxnuxsaday kitaabka sifatu salaadka laftiisa waxaynu ku soo marray wa kaana ya'muru lmuqtadiina bita'miini bucayda ta'miini alimaami oo inaanu mar la odhanayn oo muqaaranaynayn oo ta'miinka ma'muumkiiyo ta imaamku mar aynay wada dhacayn ee ay kala dambaynayaan ayuu markaa sifatu salaadka asalkana ku tegey yacani matniga saasuu ku tegey fatwo dambena waxaa laga soo naqliyey oo baazmuul uu ku qoraayo sharaxa sifatu salaadka inuu hi kun iyo afar boqol iyo tobankii markay ahayd sanadii ugu dambeysay uu sheikhu soo xajiyo maxamed naasirdiin albani raxmat ullaahi calayh baan su-aalay bu uhi mas'aladan dabeedna wuxuu uhi waa in wax yar laga dambeeyaa imaamka ta'miinkiisa xuruufta qaar waa iska soo gaarhi karaan oo inta dambe isagoo xuruuftii hore ka soo baxay oo inta dambe markaa uu maraayo waa bilaabi karaa laakiin waa inaanu muqaaranayn ee wax yar imaamku waa inu ka horeeyaa walow xuruufta qaarba yacni markaa isagoo imaamku weli sii wado aan dhammaynin oo nuunkii u gaadhin ma'muumku haba bilaabeen saasuu ka soo noqlina akhiiran laakiin calaa kulli xaal sheikhu wuxuu ku dambeeyey inaan markaa la sugayn ee in lala odhanaayo imaamka la jirkiisa in lala odhanaayo siday jamaahirta muslimiinta ku mucaamilaan ee ay sameeyaan laakiin kollayba waxaan iyadu maxal lahayn yadan imaamku weli aanu aamiintiiba bilaabin layska sii bilaabo oo looga horreeyo oo nuunka markaysagaa weli isagaan gaadhinba waladaalliin nuunkuba aynu si aan carabkiisa uga soo bixin bay dadka qaarkood aamiin sii bilaabayaan hada kalad waayo faqulu aamiin faad waxay sheegaysaa tartiib iyo tacqiib waladaalliin markuu dhammeeyo dabadeed ou imaamku doonaayo inuu aamin yidhaahdo waa in markaa la yidhaahdaa shaykhulalbani waxa weeye faa'ida ta'miinu lmuqtadiina wara'a alimaami yakunu jahran mutaqadimiin maahae waa muqtadiin weeyaane kuwa imaamka ku dayanaya aaminsadkooda imaamka dabadii ay aaminsanayaan yakuunu jahran wuxuu noqonayaa mid sare loo qaadayo lala jahrayo wa maqruunan maca ta'miin alimaami waxaanu noqonayaa mid imaamka ta'miinkiisa weheliyo ku buu noqonaya laa yasbiquunahu bihi kalama hormarayaan marayaan kamaa yafcalu jamaahiiru lmusaliin sida musalliinta badankoodu samaynayaan imaamka mar bay la odhanayaane ugama dheeraynayaan oo kalama hormarayaan walaa yata'akharuuna canhu kalamada dib dhacayaan hada huwa aladii tarajaxa cindii akhiiran qowlkaasna waa qowlka yani markaa ugu dambayntii raajixa agtayda ka noqduu sheikuu yidhi kamaa xaqaqtuu fii bacdi mu'alafaati sidaan ku taxqiijiyey oo ku caddeeyey buu yidhi mu'alafaadkayga qaarkood minhaa silsilaة اaxaadiiث الضaciifa waxaa ka mida ah silsilaة axaadiiث الضaciifa ka mid a ah wa saxiixu tarkiibi watarhiib baa ka mid a marka calaa haada sidaa uu sheekha markii dambe la raajax noqotay ayaa saxan idaa amana faaminuuna waxaa markaa looga jeedaa ay idaa araada an yu'amina alimaamu faaminuu waxaa looga jeedaa muqaarabatu lficli wa mushaarafatu waa markuu doonaa loo jeedaa muqaaranadii markaa waa xasilaysa sheekhu wuxu uhi raximah اllah wa fii xadiisin aakhara waxaa ku sugnaa xadiid kale faquuluu aamiin yujibkum allah waxaad tidhahdaan aamiin dhaha yujibkum allahu ilaahay waa idin ajiibiyo waa idin aqbalayaaye oo ducadiin waa idinka ajiibayaaye aamiin dhaha yani haddaa aamiin tidhaahdaan waa idinka ajiibaya waa idinka aqbalaya xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nabigu sala allahu alay slam mid yidhaahdaa ma xasadadkum alyahuudu calaa shayin maa xasadadkum cala asalaami walta'miin idinma xaasidin baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam alyahuudu qolada yahuudda la yidhaahdaa calaa shayin wax idinkumay xaasidin maa xasadadkum inta idinku xaasiday in la mida idinkumay xaasidin cala asalaami walta'miin salaamta iyo ta'miinta aamiinsadka aamiin la yidhaahdo labadaa inta idinku xaasiday wax kale idinku xaasiday ma jirto khalfa alimaami imaamka dabadii aamiin la yidhaahdo xadiidkaana waxaa soo wariyey bukhaari baa adab mufrad ku soo wariyey ibnu maajah baa isaguna soo wariyey ibnu khusayme iyo axmed ayaa soo wariyey waana saxiix sheekuna wuxu uhi laba sanad labaduba saxiixay yihiin bay ku soo kala wariyeen waxaanu xadiidkani sheegayaa yuhuuddu inay inagu xaasiday salaamta assalaamu calaykum la ysku salaamayo waxay kaloo inagu xaasiday aamiinta imaamka dabadii aamiin la odhanayo marka waxay ku tusinaysaa labadaba fadligoodu inuu weyn yahay ayay ku tusinaysaa qiraa'atuhu salى اllahu عalيyه waslm bacda alfaatixa akhrinta uu nebigu salى اllahu عalيyه waslm akrin jiray bacda alfaatixati faatixada dabadeed qur'aan kale uu akhrin jiray ayuu halkana sheikhu kaga hadlaya uma kaana intaa dabadeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akhriya bacda alfaatixati faatixada dabadeed wuxuu akhrin jiray suuratan hayraha suuradan faatixa ahayn buu akhrin jiray markuu faatixada akhriyo dabadeed suurad kale oo aan faatixa ahayn ayuu akhrin jiray wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yutiiluhaa mid dheereeyo qiraa'adaasi akhrintaas buu ahaa axyaanan marmarka qaarkood mid dheereeyuu ahaa wa yuqasiruhaa waa gaabin jiray axyaanan marmarka qaarkoodna qiraa'ada waa gaabin jiray licaaridi safarin wuxuu u gaabin jiray safar soo darriyey daraaddii waa u gaabin jiray aw sucaalin ama qofac ku soo darriyey waa u gaabin jiray oo bimacnaa cunaha iyo uu wax ka dareemo ama qofacoo kale markaa uu qabto aw maradin ama xanuun daraaddii waa u gaabin jiray ku soo dariyey aw bukaa'i sabiyin ama ilmo yar oohintiina waa u gaabin jiray kamaa qaala siduu yidhi anas ibnu maalikin radia allahu canh siduu anas ibnu maalik uu yidhi jawaza sala allahu alayh wasalam daata yowmin waa gaabiyey sala allahu alayh wasalama nebigu daata yawmin maalin maalmaha ka mida fi lfajri salaaddii subax buu gaabiyey bimacnaa aanu dheeraynin wa fii xadiidin aakhara xadiid kale waxaa ku sugnaa salla subxa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu tukaday salaad subax faqara'a wuxuu akhriyey biaqsari suuratayni laba suuradood labada suuradoodee ugu yar yar buu akhriyey ee ugu markaa gaagaaban fi lqur'aani qur'aanka gudihiisa faqiila waxaa lagu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow lima jawasta maxaad u gaabisay oo bimacnaa qiraa'ada iyo akhrinta aad u dheerayn weyday qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam samictu bukaa'a sabiyin waxaan maqlay ilmo yar oohintii baan maqlay fadanantu anna ummahu macana tusalli waxaanan u maleeyey anna ummahu in hooyadii macanaa annaga la jirkayaga tusalli inay tukanaysaan u maleeyey ama macanaa la jirkayaga ay ahaatay tusalli xaalay tukanayso fa aradtu waxaan doonay an ufriga lahu ummahu ilmaha yar hooyadii inaan mashquulka uga bi'iyo u faaruqiyo oo ay u gacan bannaanaataan doonay imaam axmed baa soo wariyey oo sanad saxiixa ku soo wariyey xadiidka kalena wuxuu uhi ibn abi daawuud ayaa masaaxibta ku soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu salى اllahu aleyh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa inii laadkhulu anigu waa galaa fi salaati salaadda ayaan galaa wa ana uriidu anigoo doonaya itaalatahaa inaan dheereeyo doonaya salaadda fa asmacu waxaan maqlaa bukaa'a sabiyi ilmo yar oohintii baan maqlaa fa atajawazu fii salaatii waa markaas soo koobaayo waa soo gaabiyaa salaadayda waxaan u soo gaabiyaa oo qiraa'ada waxaan u dheerayn waayaa mima aclamu kaan ogahay daraaddii baan u soo gaabiyaa oo min shiddati wajdi ummihi yacni ilmaha hooyadiis murugadiisu inay daran tahay xaggeeda aan ka ogahay min bukaa'ihi ay la murugoonayso min bukaa'ihi min ajli bukaa'ih oohintiisa daraaddeed ay la murugoonayso bimacnaa waxaan u gaabiyaa waxaan hooyada ku aqaano daraaddeed oo ah inay ilmihii aada uga murugoonayso hadday markaa oohintiisa ogaato ay aad uga muruganayso murugadaasina ay u sabab tahay ooyinta ilmuhu ooyay markaa nebiga sala allahu alayh wasalam raxmaddiisu siday u badnayd baa laga qaadanayaa oo ugu turhaayo hooyadaas bukhaari iyo muslim baa xadiidka soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yabtadi'u mid bilowda ayuu ahaa min awali suurati suuradda awalkeedu ka bilaabi jiray qiraacada labaad faatixada markuu akhriyo dabadeed qiraa'ada kale uu akhrinayo suurad buu awalkeeda ka bilaabi jiray wa yukmiluhaa waana dhammayn jiray fii aglabi axwaalih xaaladihiisa badankoodana suuradda waa dhammayn jiray marmar naadiray ka soo aroortay siduu shiikuba inoo keeni doono suuraddu wax ka mida nebigu sala allahu alayh wasallam inuu ku tujiyey laakiin haaliban suurad kaamil uu ku tujin jiray suurad dhammaystiran buu sida badan ku tujin jiray nebigu sala allahu alay wasalam xadiidkana waxaa soo wariyey ibn abi shayba iyo axmed baa soo wariyey sheekh albaani wuxu yihi sanadkiisu waa saxiix wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaaday likulli suuratin suurad kasta waxaa u sugnaatay rakcatun rukuuc baa u sugnaatay waxaa soo wariyey taxaawi ayaa soo wariyey maxamed ibn nasr marwasina waa soo wariyey sanadkuna waa saxiix buu yidhi macnaa waxaa looga jeedaa macna ahaan ragcad kastaba suurad gaara oo dhammaystiran oo kaamil ah ha loo gaar yeelo sheekhuna waxau idhi taas amarkaa waxaa looga jeedaa sunnanimo waayo waxaa u daliila waxaa ka dambeeya in sunnanimo looga jeedo waxa uu sheikhu yidhi wa yaquulu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu odhan jiray acطuu kula suuratin xadaha min alrukuuci waasujuud waxaad siisaan suurad kasta dheefteeda siiya xagga sujuudda iyo xagga rukuucdaba dheefteeda ka siiya xadiidkana ibnu abi shayba iyo imaam axmed iyo baa soo wariyey sheekh albanina wuxuu yihi sanadkiisu waa saxiix waxaanu la macno yahay xadiidka kale aynu akrinay likulli suuratin rakcatun rakcaddana waxaa looga jeeday rukuucda marka waxaa laga tilmaamayaa uun in ragcad kastaba suurad gaara lagu akriyo sheikuna wuxuu yihi sidaasi waa sunne waana sidii haalibka ficilka nebigu sala allahu alayh wasalam uu ahaa wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam taaratan marna yaqsimuhaa mid kala qaybiyuu ahaa suuraddii fii rakcatayni laba ragcadood buu u kala qaybin jiray laba ragcadood ayuu u kala qaybin jiray oo suuraddii qeybna uu ku tuji jiray ragcadda koowaad faatixada dabadeed qeybtii dambe ee suuraddana uu ku tujin jiray ragcadda labaad faatixada dabadeed xadiidkana imaam axmed wa kayruhu baa soo wariyey xataa waxaa dhacday wakhtiyada qaarkood suurad dheer inuu marmarka qaarkood oo aan badnayn intuu kala qaybiyo labada ragcadood u kala qaybin jiray sida suuratu alacraaf oo kale nabigu salى اllahu alيyه wasalam salaad maqrib ayuu intuu kala baray badhna ragcaddii koowaad ku tujiyey badhna ragcaddii labaad buu ku tujiyey waadada qaarkood haddii loo sheego oo xadiiskaa la tuso waxaabay odhanayaan maqribka waktigiisu waaba qasiir oo aad buu u gaaban yahayo qadar suurad acraaf la akhriyo maqhribba ma joogo ya wa taaratan yuciiduha marna wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yuciiduhaa mid soo celiyaa suuradda lafteedii kullahaa iyadoo dhan buu soo celin jiray fi rakcati athaaniyati ragcadda labaad oo faatixadii markuu akhriyo suurad kale uu ku ladho suuraddu ragcaddii hore ku akhriyey faatixada dabadeed ayuu ragcadda labaadna inuu ku akhriyey waa dhacday waxaana filayaa suuradda idaa zulzilat inuu ragcaddii koowaadna ku akriyo ragcaddii labaadna ku akriyo inay suuradda ahayd adun culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa nebigu sala allahu alay wasalam inuu ilaawey inuu ragcaddii hore isla suuraddan ku akhriyey oo nisyaan bay ku xambaareen laakiin culamada qaar waxay ku xambaareen inaan ilowshiya ahayn waayo ilowshiyu waa khilaafu alasli asalka waa khilaafsan tahay qariine iyo deliil markaa ku tusinayaan haddaanu jirin in lagu xambaaro ma aha asalku waa inay tashriic tahay oo looga jeedo saasna inay mashruuc tahay in la caddeeyo wa kaana axyaanan wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam marmarka qaarkood yajmacu mid kulmiya fi arakcati alwaaxidati ragcadda keliya wuxuu ku kulmin jiray bayna asuuratayni laba suuradood iyo aw akara ama wax ka badan ayuu ku kulmin jiray faatixada dabadeed waana inoo iman doontaa salaad salaatuleyla nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa ku tukaday yacni markaa saddex suuradood oo dhaadheer inuu ku kulmiyey suuratu lbaqara iyo suuratu nisa iyo suuratu ali cimraan salaatuleyl uu nebigu sala allahu alay slam tukanayo cabdullahi bn mascuudna ku xidhay oo la tukanayo waqad kaana xaqiiqee wuxuu ahaa rajulu nin ninkaasoo min alansaari ansaarta ka midii yaummuhum mid tujiye ayuu ahaa saxaabada qayb ka mid ah fii masjidi quba masjidka quba gudihiisuu ku tujin jiray oo ahlu qubaa uu tujinayo wa kaana wuxuu ahaa kullama iftataxa suuratan mar kastoo uu suurad bilowdo yaqra'u biha uu ku akrinaayo lahum yaga ku u akrinaayo fi salaati salaada gudaheeda ugu akhrinayo mima yaqra'u ka mid a qur'aanka uu u akrinaayo ka mida faatixada dabadeed iftataxa mid ku bilowda ayuu ahaa biqul huwa allahu axad suurat alakhlaas ayuu ku bilaaban jiray ragcad kasta xataa yafraga minha ilaa uu ka faaruqo ou dhammeeyo suuratu اlikhlaas uma yaqra'u dabeedna wuxuu akhrin jiray suuratan ukhraa macaha suurad kaluu la jirhkeeda akhrin jiray wa kaana yasnacu daalika waxaanu ahaa ninkaas saxaabiga ahi mid sameeyo sidaas fii kulli rakcatin ragcad kasta saasuu samaynayay fakallamahu asxaabuh waxaa la hadlay yacni saaxiibadiisii la tukanayay baa la hadlay dadkii la tukanayey fa qaaluu waxay yidhaahdeen innaka taftatixu bi hadihi suurati adigu waxaad ku furfuranaysaa oo ku bilaabanaysaa suuraddan suuratu likhlaas ah baad qiraa'ada faatixada dabadeed ku furfuranaysa uma laa tara dabeedna uma arkaysid annahaa tujzi'uka inay kaa kaafinayso qiraa'adii kale xataa taqra'a biukhraa ilaa aad mid kale ku darto mid kale akhrido fa ima an taqra'a biha ama waa inaad suuraddan akhridaa ikhlaas oo aad ku kaaftoontaa wa ima an tadacaha ama waa inaad ka tagtaa iyooda iska daysaayo wa taqra'a biukhraa mid kale aad akhridaa fa qaala wuxuu yidhi ninkii maa ana bitaarikiha anigu kama tegaayo in axbabtum haddaad jeclaysataan an a'ummakum bidaalika inaan sidaa idinku tujiyo facaltu waa yeelaya haddaad sidaa jeclaysataan wa in karihtum haddaad nacdaanna oo taa karaahiyaysataanna taraktukum waa idinka tegayaayo imaamadiinnaan ka tegayaa inaan idin tujiyo wa kaanuu waxay ahaayeen yarowna qaar u arkaaya annahu min afdalihim inuu ka mid yahay kuwa ugu fadliga badan wa karihuu waxay karaahiyaysteen an ya'ummahum inuu tujiyo hayruhu cidaan isaga ahay inay tujisana way karaahiyaysteen falama ataahum annabiyu sala allahu alayh wasalam markuu iyaga u yimi nebigu sala allahu alayh wasalam u yimi oo soo booqday oo nebigu quba waa booqan jiray usbuucii kasta ama wiiggii kasta maalin buu booqan jiray quba kaana yazuuru quba'a kulla sabtin kula sabtina waxaa loo jeedaa khusuuska sabti loogama jeedee waxaa laga tilmaamayaa usbuuc kastuu booqan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam oo saddexda masjidee fadliga badan masjidulxaraamka ama masjidka kacbada kow iyo masjid masjidurasuul oo madiine ku yaalla isaguna iyo masjid ulaqsa oo baytulquduska ah saddexdaa masjid ee fadliga badan masjidka afraad ee ka xagga fadliga ka hooseeya laakiin fadiilo gaara loo sheegay waa quba marka saddexdaa laga yimaado waayo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam ruuxa intuu weysaysto dabeedna masjidka quba taga oo laba ragcadood ku tukadaa wuxuu ka dhigan yahay ruux cimro sameeyey oo kaluu ka dhigan yahy oo cimraystay nebiguna sala allahu alayh wasalam wiig kasta waa booqan jiray quba oo waa tegi jiray markuu nebigii u tegey salى اllahu عalيyه wasalam oo quba uu tegey akhbaruuhu way uga warrameen alkhabara warkii bay uga warrameen oo waxay yidhahdeen imaamkana tujiyaa ragcad kasta markuu faatixada akhriyo qul huwa allahu axad buu akhriyaa waana dhammeeyaa haddana iyada kuma kaaftoomee suurad kaluu ka dambaysiiyaa ow qul wallaha ka sii dambaysiinaya ragcad walbana saasuu sameeya markay sidaa u sheegeen fa qaala wuxuu uhi nebigu salى اllahu عalيyه wasalam yaa fulaano hebelow magaciisi riwaayadani ma cayimin culammaduna waxay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa la jiray kulhuum ibnulhidmi baa la jiray siduu xaafid ibnu xajar baa fatxulbaariga ku sheegayo waxaa kaloo la yidhi maya waxaa la jiray kulhuum ibnu zihdin baa la jiray maya waxaa la jiray kurzi ibnu zihdin baa la jiray adra dhawacayn lagu sheegay waxaase loo hormariyey kulhuum ibnulhidmi maa yamnacuka maxaa kuu diidayuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam an tafcala inaad samayso maa ya'muruka bihi waxay ku farayaan oo ku amrayaan asxaabuka asxaabtaadu ay ku amrayaan dadka kula tukanaya waxay ku amrayaan inaad samayso maxaa kuu diiday wamaa yaxmiluka maxaa kugu xambaaraya kugu kelifaaya calaa luzuumi haadihi suurati suuraddan inaad laasimto fii kulli rakcatin ragcad kasta inaad suuraddan laasimto ad iyada akhrido maxaa kugu kelifaya kugu xambaaraya saasuu weydiiyey nebigu sala allahu aleyh wasalam fa qaala wuxuu uhi ninkii saxaabiga ahaa innii uxibbuhaa anigu suuraddan waa jeclahay qul huwa allahu axad fa qaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xubuka iyaaha adkhalaka aljanna jacaylkaad suuraddan jeceshahay ayaa jannada ku gelinaya oo bimacnaa aad jannada ku gelayse jannaduu ku geliyey bimacnaa waa ku gelinayaa baa loo jeedaa xadiidkana bukhaari baa soo wariyey isagoo mucallaqa tirmidina isagoo mawsuulu soo wariyey waanu saxiixiyey sheekh albaanina waa saxiixinaya baabkan sheekhu wuxuu inoogu keenay qur-aanka la akhrinaayo faatixada dabadeed la akhrinayo waxaanu sheikhu inoo tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ragcad kastaba sida khaalibka ah suurad u gaar yeeli jiray taasi sida badan way khilaafaan hadda yacni markaa imaamiyada badankoodu oo haaliban suurad wax ka mid ah bay marka ku tujiyaan ragcad kasta sida badan tan noocaasna waxa weeye sunnihii aklabiga ahaa ee nebiga u khaalibka ahaa ila siduu haaliba nebigu sameeyey way ka fadli badantahay sida kale bay khilaafsan tahay wuxuu se nebigu samayn jiray sala allahu alayh wasalam marmarka qaarkood suuradu wax ka mida ah inuu ku tujiyo ama suuradu intuu bilaabo meel dhexe markuu maraayo sida suuratu lmu'minuun oo kale inuu nebigu sala allahu alay wasalam ku tujiyey markuu dabeedna meel dhexdaa marayey ayaa akhadatu sacla qofac baa qabtay dabeedna markaasuu nebigu sala allahu alay waslam rukuucay inuu suurad kale qaybiyana waa dhacday oo iyadana waa samayn jiray laakiin suurad aakhirkeed dabayaaqada suurad in ka mida intuu soo qaato nebigu sala allahu alayh wasalam aayadaha ugu dambeeya suuradda inuu ku tujin jiray ma samayn jirin waxaana filayaa culammada qaarkood inay odhan jireen xadiis qura oo lagaga hayaa nebiga sala allahu alay slam kayfiyada ma jirto waxaana filayaa ibnulqayim inuu saadalmacaadka sidaa ku sheegayo marka waxaa fiican siduu nebigu sala allahu alayh wasalam haaliban samayn jiray in la sameeyo ayaa fiican nebiguna sala allahu alay wasalam wakhtiyada qaarkood salaadda waa gaabin jiray oo haddii xanuun jiro ama ilmo ooyo oo dumarku xagga dambe ay ku tukan jireen ragguna dee xagga hore ayay ku tukan jireen hadduu ilmo oohintii maqlo nebigu sala allahu aleyh wasalam qiraa'ada waa gaabin jiray oo salaadda waa dadejin jiray raxmadu hooyadii u naxariisanayo maadaamay suuragal tahay inay hooyadii jamaca la tukanayso ay saasi suuragal tahay ah, waxaanu inoo keeni doonaa shiikhu salaadaha salaad walba nebigu sala allahu alayh wasalam inta aayadoda uu ku akrin jiray qadarkeedu intuu la ekaa hadday duurkii tahay hadday casarkii tahay hadday maqribkii tahay hadday cishihii tahay hadday subxii tahay hadday salaatuleilka tahay iyo rakacaadka siduu qiraa'ada ugu kala badin jiray oo ragcadda koowaad iyo ragcadda labaad ragcadda koowaad baa dheeraan jirtay way inoo iman doontaa axaadiistan mid walba baabbuu sheikhu yeeli doonaa insha allah waxaa kaloo laga qaadanayaa in qulhuwallaha akrintiisa in lagu badiyo rakacaadka inaan dhibi ku sugnayn nebiguna sala allahu alay waslam ninkaa waa u taqriiriyey oo kuma inkirin markuu tilmaamay ninkaasi inuu jecel yahay suuradda qul huwa allahu axad innaha sifatu araxmaan wa inii uxibuha laba xadiis oo kala duwan baa calaa kulli xaal ku yimi ma aqaan ziyaadadaasi labada xadiiskay ku jirtay midna wuxuu sheegayaa nin reer quba tujinaya waa kan xadiiskan inoo qoran oo markuu faatixada akhriyo wuxuu ku bilaabi jiray qiraa'ada kale suuratulikhlaas oo qul huwa allah ah nin kale oo ciidan markaa sariyo ah oo gaado uu nebigu u diray sala allahu alayh wasalam ama ilaalo uu u diray ay gaaladii soo ilaaleeyaan uu mas-uul uga dhigay nebigu sala allahu alayh wasalam ninkaasina jamacaas kooxdaas u watay ee nebigu u dhiibay ee uu la diray marka uu tujinaayo ragcad kasta wuxuu isaguna ku khatimi jiray qiraa'ada kale markuu soo akhriyo qul huwa allahu axad marka bacdu ahlicilmi waxay yahen labada nin waa isku mid bacdu ahlicilmina waxay yahen may labada nin way kala duwan yihin oo waa kala laba nin almuhim labada xadiis mid bay ku jirtay innahaa sifatu raxmaan wa innii uxibuhaa waa sifadii ilaahay anna waa jeclaha waxaana filayaa inay kan ku jirtay marka xubuka iyaaha adkhalaka aljanna jacaylkaad jeceshaad jannada ku gelinaya faatixada dabadeed in qur'aan kale la akriyaa waajib miyay tahay mise ma aha shiikhu baab buu taana u yeeli doonaa oo baabka mid inaga xigo ayuu inoogu iman doonaa jawaasu اlikhtisaari cala alfaatixa in sha allahu tacala taas waa inoo soo socotaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk